رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أجر جاري كر يقين صدق iyo inuu ilaahay talada u dhiibto subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi walammaa goortii ra'a almu'minuuna mu'miniintii ay arkeen alaxsaaba isbahaystayaashii nimankii axsaabta isi soo bahaystay ee damcay nuurka alla inay demiyaan qaaluu waxay yidhaahdeen haada maa wacadana allaahu kani waa kii ilaahay noo yaboohay waa wixii ilaahay noo ballan qaaday uu noo sheegay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisaba wa sadaqa allaahu ilaahay wuu noo run sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisana wuu noo run sheegay wamaa zaadahum uma siyaadinin isbahaysigaa iyo weerarkaa iyo meel kastoo looga yimid uma siyaadinin ilaa iimaanan rumayn maahane iyo wa tasliiman sallimitaan iyo isdhiibiday ilaahay isu dhiibeen subxaana wa tacaala wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi aladiina kuwii qaala ay u yidhaahdeen lahum ayaga annaasu dadkii ina annaasa dadkiibaa qad jamacuu idiin kulmay lakum adinkee fakhshawhum ka cabsada kuwii loo yidhi fasaadahum iimaanan iimaan buuba u siyaadiyeyba hadalkii waa layskiin soo baxaystayoo waa laydin jebin rabaa oo waa laydin soo kulmay la yidhi ee cabsada iimaan bay ka qaadeenba wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbuna allaahu ilaahay baa kaafigeenna ah xasbuna kaafigeenna iyo cidda nagu filan allaahu ilaahay waaye wa nicma alwakiilu wakiilna ilaahay ayaa u nicmo badan fanqalabuu way soo gadoomeen binicmatin nimco ayay la soo gadoomeen oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatii wa fadli fadli iyo siyaado iyo dheeraad lam yamsashum ma taabanin suu'un wax xumaan ah waattabacuu waxay raaceen ridwaana allaahi ilaahay raadi ahaashadiisa wallaahu ilaahayna duu fadli fadli alla u saaxiib ah ayuu ahaaday cadiimin ee markaa weyn ilaahayna ilaahay fadli u saaxiibuu fadligiisu weyn yahay ayuu ahaaday markii dagaalkii uxud uu dhacay oo muslimiintii qaybtii dambe looga adkaaday ayaa waxaa lagu ballamay sanadka soo socda in laysugu yimaado beder muslimiintii way soo baxeen oo meeshay yimideen gaaladiinna way soo dhaqaaqeen say u soo socdeen ayaa nin dadka ka mid ah nucaym bin mascuud inuu ahaa suuragal ah yay dhaheen bax u tag oo muslimiinta meesha joogta u tagoo waxaad dhahdaa wargaalladii way idiin kulantay abuu sufyaan iyo quraysh way idiin kulmeene ka cabsada saa dheh cabsigeli say markaa u cabsadaan ninkan wuu soo baxay muslimiintii buu u yimid hadalkii buu u sheegay hadalkiiba iimaan bay ka qaadeen buu yidhi ilaahay tiilatiibaa la tilmaamayaa alladiina kuwii qaala loo yidhi lahum ayaga alladiina kuwii waa muslimiinta qaala ay u dhaheen lahum ayaga annaasu dadkii waa ninkii la soo diraye inna annaasa dadkii waa quraysh iyo abuu sufyaani qad jamacuu lakum way idiin kulmeene fakhshawhum ka cabsada kuwii sidaa la yidhi fasaadahum wuxuu u siyaadiyey hadalkii iimaana waa yaqiin iimaan buu u siyaadiyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbuna allaahu ilaahay baa kaafigeenna ah wa nicma alwakiilu wakiilna asagaa u nicmo badan meeshii bay tageen mushrikiintii way cabsadeen ma imaanin muslimiinta dhowr maalmood bay meesha joogeen kadib ganacsi iyo wax ay wateen bay galgaleen fadli iyo xoolay soo heleen dhib ayagoon taban bay soo noqdeen fanqalabuu way soo gadoomeen binicmatin nimco ayay la soo gadoomeen oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatii wa ridwaanin raadi ahaasho fainqalabuu binicmatin min allaahi io wa fadlin dheh fadli bay la soo gadoomeen xoolo ayagoo watay soo noqdeen lam yamsashum ma uusan taabanin suu'un wax xumaan ah waatabacuu waxay raaceen ridwaan allaahi ilaahay raadi ahaashadiisa wallaahu ilaahayna duu fadli fadli alla u saaxiib ah waaye cadiimin ee markaa weyn wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi watawakkal tala saara cala alxayi allaha nool dushii watawakkal cala alxayi alladii soo laa yamuutu aan dhimanay cala alxayi laa yamuut ee aan dhimanin wa qaala tacaala wacala allaahi ilaahay korkiisa falyatawakkal ha tala saartaana almu'minuuna mu'miniinta ilaahay talada ha u dhiibtaana subxaana wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa idaa casamta haddaad goosatood go'aan gaarto oo damacda inaad arrin ku dhaqaaqda fa tawakkal cala allaahi ilaahay tala saara subxaana wa tacaala walaayaatun aayaadka oo fi lmri biاltawakuli amraha iyo tala saarashada ilaahay kafiiratun aad bay u badan yihiin macluuma waana la yaqaanaa kuwa macluum ahoo aad loo yaqaan waaye waxaa ka mid ah wa qaala tacaala inuu ilaahay yidhi waman yatawakkal qofkii tala saarta cala allaahi ilaahay korkii fahuwa xasbuhu ilaahay kaafigiisa waayo wuu ku filan yahay ay kaafiihi xasbuhu kaafiihi baa loola jeedaa wuu kaafiyaa wa qaala tacaala inama almu'minuuna mu'miniin waxaa ah aladiina kuwa idaa dukira allaahu haddii ilaahay la xuso oo la sheega wajilad ay cadsanaysa quluubuhum qulubtooda waidaa tuliyad haddii la aqriyo calayhim korkooda aayaatuhu aayaadkiisa lagu aqriyana nasaaadathum ay u siyaadinaysa iimaanan iimaan wa calaa rabbihim rabbigu dushiisana yatawakkaluuna tala saaranaya wal aayaatun aayaadka oo fii fadli اtawakkuli tala saarashada fadligiisa tilmaamaya kahiiratun macruufa wa ama alaxaadiid axaadiidtana waxaa ka mid ah faalأwalu xadiidkan koowaad can ibni cabbaasin ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma qaala inuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam sala allahu calayhi iyo wa calaa aalihi ehelkiisa dushiisa wasalama ilaahay ha nabadgeliyee curidtu rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam curidat waxaa lasoo bandhigay calaya korkayga al-umamu ummadihii oo dhan ayadoo saacaddii qiyaamo dhacday oo aakhiro la joogo ayaa lay tusiyey ummadihii oo dhan ayaa lay soo bandhigay curidad calaya korkayga waxaa loo soo bandhigay al-umamu ummadihii fara'aytu waxaan arkay annabiyu nebi ayaan arkay wa macahu micigiisana ay la socdaan alruhayd koox jamaaco ah rootiga iyo rahaydka waxaa loola jeedaa tiro saddex ka bilaabatoo sagaal gaarta intaa u dhaxaysa nebi ayaa koox dad ah la socota intaasaa soo rumaysay waannebi nebi ayaan arkay buu yidhi wa macahu rajul nin uu la socdo iyo wa rajulaani laba nin qof kale oo soo rumeeyey ma jiro ilaahay ka cabsada laa ilaaha ila allah dhahasuu u dhahaayay hal nin baa soo raacay ama laba nin wannebiy nebi ayaan arkay wa macahu macigiisana alrajulu nin uu yahay iyo warajulaani laba nin iyo warajulaani laba nin waannebiy nebi ayaan arkay walaysa macahu axadun qofna aan la soconin suu u qaylinaayuu diinta qaabta qaabta u dhahaa u dhahaayay qof dheg u dhigay ma laha keligiisa imaanaya maalinta qiyaamo wannebiy baan arkay walaysa macahu axadun qofna micigiisa ahayn keligiisaa imaanaya sababtu waxay tahay asaga inuu diin gaarsiiyaa loo diray wuuna gaarsiiyey hadday qofna soo raacin lama qabsanaya maalinta aakhiro walaysa macahu axad axad uusan micigiisa ahayn id rufica lii waxaa la ii soo kor yeelay oo laysoo kor qaaday buu dhahay nebiga sawaadun madow cadiimun ee fara badan ashkhaas baa loola jeedaa dad fara badan ayaan meel dheer ka arkay sawaadku waa dadku markay badan yihiin meel dheerna ay kaaga muuqdaan wax madmadow oo soo socdaad u malaysaa id rufica lii sawaadu madowgu wuxuu ula jeedaa ashkhaas dad cadiimun ee markaa weyn fadannantu waxaan u malaynahayay buu yidhi nebiga annahum ayagu ummatii ummaddayda inay yihiin kuwaasi inay ummaddayda yihiin ayaan u malaynayay faqiila lii waxaa laygu yidhi haadaa muusa kaa muuse waaye iyo wa qowmuhu qoomkiisa kaas aad u jeedda waa nebi muuse iyo qoomkiisa dadkaa faraha badane qoomkaaga ma aha walaakin laakiinse undur fiiri ila alufuqi jihada fiiri dhinacaas fiiri baa laygu yidhi buu yidhi ufuqa fii riwaajihada ayaa loola jeedaa fa nadartu waan eegay ama waan fiiriyey fa idaa sawaadun cadiim waaba dad aad u weyn sawaad iyo madow kii hore ka badan sawaadku waa ashqaas dad fara badan oo weyn ayaan arkay buu yidhi fa qiila lii waxaa laygu yidhi undur fiiri ila ila alufuqi alaakhar dhinaca kale fiiri ufuqaa iyo jihadaa kalena fiiri waa fiiriyey faإidaa sawaadun cadiimun waaba ashqaastii madow weyn haddana aad u fara badan faqiila lii waxaa laygu yidhi buu dhahay nebiga haadihi midani ummatuka ummaddaadii waaye ummaddaadii waa kuwaana oo dadku way ka badan yihiin wa macahum waxaa micigooda ah oo la socdoo la jira sabcuuna alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna aljannata jannada gelahaya bikayri xisaabin walaa cadaabin ayagoon la xisaabin lana cadaabin intaa ummadaabaa waxaa ku dhex jira toddobaatan kun buu yidhi ayaa laygu yidhi toddobaatankaa kun waa sabcuuna alfa toddobaatan kun oo yadkhuluuna aljannata jannada gelaysa bikayri xisaabin xisaab la'aan walaa cadaabin iyo cadaab la'aanba mana la xisaabaayo mana la cadaabaayo intaa markuu rasuulku u sheegay saxaabadii umma nahada wuu hinqaday marka wuu kacay waaye nahad ayuu sameeyoo wuu hinqaday waa kacay oo meeshii buu ka tegey fa dakhala wuxuu galay manzilahu gurigiisii gurigiisii ayuu iska aaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam fakhaada annaasu dadkii baa dhex dabaashay marka fakhaada waxaa dhex dabaasheen way dabaasheen annaasu dadka fii ulaa'ika kuwa arrintooda alladiina kuwaasoo yadkhuluuna aljannata jannada gelahaya bikayri xisaabin walaa cadaabin ilaan wax sahlan ma aha adoon lagu xisaabin oon lagu cadaabin inaad janno ilaahay gasho wax sahlan ma aha saxaabadu markuu intaa rasuulka u sheegay wuu ka tegey gurigiisii buu iska galay ayagiina way dhex sheekaysteen alla yay yihiin dadka alla noqon karaan yaa waaye toddobaatanka kun oo jannada gelaysa ayagoon la xisaabin lana cadaabin fakhaada annaasu dadkii baa dhex dabaashay oo waxay ka sheekaysteen waaye fii ulaa'ika alladiina kuwaa xaaladooda kuwaasoo yadkhuluuna aljannata jannada ilaahay gelahaya bikayri xisaabin walaa cadaabin xisaab iyo cadaab la'aan fa qaala bacduhum saxaabadii qaarkood waxay dhaheen falacallahum waxaa laga yaabaa waxaa dhici karta allina kubii inay yihiin saaxiibuu la saaxibay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam cid kale maba noqon karaane waa dadka nebi moxamed u dhadhowaa sal alla calayh wasalam waa saxaabadii rasuulka waa dadkii nebi moxamed la saaxiibay ilan ayagaa ayaan iyo nasiib leh wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay dhaheen maya saxaabada dad mushriknimo soo maraa ku jira dad asnaam caabudi jiroo ka towba keeno ilaahay diintiisii qiray kadibna saxaabo noqday baa ku jira ma noqon karaan falacallahum waxaa macquul ahoo suuragaloo laga yaabaa alladiina kubii inay yihiin wuliduu fi lislaami islaamka dhexdiisa lagu dhalay saxaabada eh, mar ay soo islaameen caruurtii ay dhaleen qaara islaamnimo lagu dhalay qaaraa islaamnimo inta lagu dhalay aan weligood ilaahay u shariig yeelin kuwaasaa suuragal ah inay yihiin kuwaasaa suuragal ah oo dhici karta oo falam yushrikuu aan u shariig yeelin billaahi ilaahay shay-an waxba wadakaruu ashyaaa ashyaa kalena waa la sheegsheegay wadakaruu waxay kaloo xuseen oo ay sheegsheegeen ashyaa'a waxyaabo kalena waa la sheeg sheegay maya waa kuwa maya waa kuwa maya waa kuwa saasaa markaa la yidhi wadakaruu ashyaa'a fakharaja calayhim waxaa ku soo baxay korkooda rasuulkii ilaahi sal alla alah wasalam faqaala wuxuu yidhi ma aladii takhuuduuna fii waa maxay waxaad dhex dabaalanaysaan waxaan aad isku haysataanoo kan waayo iyo ma aha aad leedihiin waa maxay fa way u sheegeen rasuulkii alloo markaad noo sheegtay sidaa ayaan dhex dabaalanayoo waxaan isweyddiinaynay allayaa mudan in jannada alla uu galo asoon la xisaabin lana cadaabin faqaala rasuulku wuxuu yidhi hum ayagu alladiina kuwa waaye laa yarquuna aan tufin walaa yastariquuna aan tufid walaa yastarquuna aan tufid dalbin walaa yatatayaruuna aan wax baasaysanin wa calaa rabbihim yatawakkaluuna ilaahayna talada u dhiibta rabbigood ayay tala saartaan subxaana wa tacaala saxaabo waaye iyo intay ka dhacday iyo aafa buu yidhi kuwa aan idiin sheegaayo hum aladiina laa yarquun ma tufaan hadday xanuunsadaan ma isku tufaan wax ma tufaan walaa yastarquun walaa yastarquuna mana tufi dalbaan alla aaway culimmadii aaway qur'aan hanala ku aqriyo ma dhahaan ayadoo ay bannaan tahay in laystufi karo oo qur'aanka laysku aqrin karo tala saarasho heer ay ka gaareen kaniini ma cabaan sharabo ma cabaan faleebo iskuma mudaan qur-aan isma saaraan rabbibay talada u dhiibtaa subxaana wa tacaala walaa yatatayaruun aan waxba baasaysanin wax ma baasaystaan wax ma sharaystaan wa calaa rabbihim rabbigood dushiisayna yatawakkaluuna tawakalaanay tala saartaan fa qaama waxaa istaagay cukaashatu binmuxsini ninka lagu magacaabo faqaala wuxuu cukasha yidhi udcu llaaha ilaahay ii tuug an yajcalanii minhum inuu kuwa igala mid dhigo inuu ilaahay kuwa igala mid dhiga toddobaatanka kun oo jannada ilaahay gelaysa ayagoon la cadaabin lana xisaabin ilaahay iiga tuug rasuulkii ilaahayow faqaala rasuulku wuxuu yidhi anta minhum waad ka mid tahay allahu akbar nasiib badna cukaash waad ka mid tahay buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam cukaashow adiga kuwaasaad ka mid tahay faqaala udcu llaaha ilaahay ii tuug an yajcalanii inuu igala mid dhigo uu iga mid yeelo minhum xaggooda faqaala rasuulku wuxuu yidhi anta minhum adigu waad ka mid tahay tumma kadib qaama rajul baa istaagay aakhara oo kale aakharu oo kale faqaala wuxuu yidhi udcu allah anna ilaahay ii tuug an yajcalanii minhum inuu kuwa igala mid dhigo faqaala rasuulku wuxuu yidhi sabaqaka biha cugkaashata cugkaashaa kaa soo hormaray waa lagaa soo dhaqay sabaqaka biha cukaashatu muttafaqun calayh xadiidku waa muttafaq sidaa darteed ayaa wuxuu yidhi rasuulka sal alla calayh wasalam cukaashaa kaa soo hormaray lama dhihin waad ka mid tahay mana la dhihin kama mid tihid rasuulku wuxuu samaynaya saddu diraac waayo haddii waad ka mid tahay la dhaho ku kala kacaya ku kala kacaya ku kala kacaya saa darteed ayuu rasuulku wuxuu ugu soo gaabiyey cukaash baa kaa soo hormaray alruhayd bidammi raa ra'doo la godaa la akhriyaa anta sagiir rahqi waa koox yaroo nafar ah wahum ayaguna duuna casharati anfus waa toban wixii ka yar saddex ilaa toban tiro gaartaa la yidhaahdaa waalufuq annaaxiya jihadaa loola jeedaa iyo waljaanibu geeska dhinacaa fiiri waaye wa cukaashatu bidammi alcayni cayntood la godo wa tashdiidi alkaaf kaafkoo la shido cugkaa la yidhaahda waaye wa bitakhfiifihaa waa la khafiifin karaa cugkaash waad iska odhan kartaa watashdiid in la shido ayaa afsax luqada ku fasixsan wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa